qaanitan mid qunuud badan buu ahaa lilaahi ilaahay u qunuud badan oo u khushuuc badan xaniifan alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay sifaadkiisa inay ka mid ahayd ibraahim xaniif xaniifka macnihiisuna waa maa'il can aladyaani albaatila diimaha baatilka oo dhan ka leexday ilaa diin illaahi alqayim u leexday walam yaku markaasaa markii la tilmaamay inuu muwaxid ahaa rabbi halkan subxaana wa wuxuu ka anfinaya u diidayaa nabiy llahi ibraahim walam yaku ma ahayn min almushrikiin mushrikiinta ka mid ma ahayn mushrikiinta ka mid ma ahayn dabeecadiisa iyo akhlaaqdiisa ka mid ma ahayn dhaqankiisa ka mid ma ahayn hadalkiisa ka mid ma ahayn afcaashiisa ka mid ma ahayn sinaba mushrikiinta kuma shabahaynin baa la yidhi wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waaladiina hum birabbihim laa yushrikuun mu'miniinta liibaanay waladiina waa kuwa hum iyagu birabbihim rabbigooda laa yushrikuuna aan waxba la wadaajinaynin axaadiidta arrintaa ka warramaysana xadiid buu sheekhu ka soo qaadan doonaa xadiidka isaga ahna waa xadiid saxiix ah weeyaan can xuseyn ibni cabdiraxmaan ninkii la oran jiray qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda saciid ibni jubayr saciid ibni jubayr oo min saadaati taabiciina ka mid ah ardaygii cabdullaahi bni cumar iyo cabdullahi bni cabaas iyo raggaasna soo gaaray ardaydooda ka mid ah ayaa faqaala wuxuu yidhi ayukum ra'a alkawkaba aladii anqada albaarixa ayukum dadkiibuu la hadlayaa waaga markuu baryay wuxuu yidhi ayukum kiineebaa ra'a alkawkab xidigii xalay arkay alladii kaasoo anqada albaarix xidigii weynaa ee xalay dhacayay yaa arkay tolow faqultu waxaan idhi ana wakhtigaasi anigaa soo jeeday habeen waxay ahayd wakti dambe ah anigaa soo jeeday laakiin xuseyn ibn cabdiraxmaan waa min ataabiciin a'immadii ka mid ah wuxuu rabaa inuu caddeeyo sababta keentay inuu soo jeeday waktiga oo aanan loogu malayn inuu cibaado ilaahay ku soo jeeday subxaana wa tacaala faqultu waxaan idhi ana uma qultu dabadeed waa u raaciyey warkii oo waxaan idhi amaa inii lam akun fii salaat ama inii aniguse lam akun waktigaasi ma ahayn fii salaatin waktigaan arkayey salaad iyo cibaado alle toona kuma jirin waktigaas cibaado alle mashquul kuma ahayn walaakinii aniguse xalay ludiqtu waa la iqaniinay halaq wuxuu ahaadaba ayaa iqaniinay waxbaa iqaniinay xalay qaala saciid ibnu jubayr baa wuxuu ku yidhi famaa sanact haddii lagu qaniinay xalay oo bahal ku qaniinay maxaa samaysay suntiisaan la seexan waaye waqtigaasi haddaba waxaan la soo jeeday xanuunkaasay ahayd siciid ibnu jubayr baa ku raaciyo wuxuu ku yiri u raaciyey warka wuxuu yidhi oo maxaa samaysay marka waa yahay xanuun baa ku qabsaday musiibo noocaas oo kalea ku gaartay maxaa samaynaysaa qaala wuxuu yidhi irtaqaytu tufitaan baan dalbay in laigu tufo in laygu tufaan dalbay qaala wuxuu yidhi fama xamalaka calaa dalik oo inaad tufitaan raadsato maxaa kugu xambaaray baahida intaa la eg maxaa ku gaarsiiyey ama ha lagugu tufa ama yaan lagugu tufin sow ma ogid ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagelaya qadarkii rabbi subxaana wa tacaala sidiisa inuu ahaanayo ama dhakhtaraad ama ha aadin ama kaniiniyo qaada ama ha qaadanin sidii rabbi ugu talagalay inay wax walba u soconayaan sow ma ogid inay tawakolkii baa laysku dhaafay towxiidka sidaas weeyaan asalkiisu iyo macnaha loola jeeda halkan qofkii tawxiidka noocaa xaqiiqsada inuu jannada ilaahay gelayo maa xamalaka calaa dalik oo arrinkaa maxaa kugu xambaaray qultu waxaan idhi xadiiun xadaanaahu shacbiy arrintaa waxaa igu xambaaray xadiid uu nooga warramay ninkii la oran jiray shacbi caamir bni sharaxiil ninkii la oran jiray weeyaan isna wuxuu ka mid ah ragga odayaasha ee taabiciinta oo ninka la kulmay in ka badan shan boqol oo saxaabada ah ardayga cabdullaahi bni cumar iyo raggaasuu la kulmay ree kuufuu ahaa camir bni sharaaxiil nin xifdi badanna waa ahaa marka wuxuu yidhi ninkaasaa ii waramay oo arrintaasaa igu xambaartay qaala wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr wamaa xadaakum oo muxuu idin sheegay saciid ibnu jubayr nafaantiisu waa reer kuufo weeyaan wamaa xadaakum oo caamir ibni sharaxiil muxuu idiin sheegay shacbi ninkii la ohan jiray qultu waxaan idhi xadaanaa can buraydata bna alxusayb saxaabigii la ohan jiray burayda bna alxusayb yuu nooga waramay qaala inuu yidhi burayda bni xusayb anahu isagu qaala inuu yidhi laa ruqyata ruqyo iyo tufitaan wax la weydiistaa ma jirto ilaa min caynin il aw xumatin ama xanuun mooyaane wax tufitaan loo doonto oo aan labada ahayn ma jirto qaala wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr qad axsana man intahaa ilaa maa samic qad axsana waa wanaagsanaaday qof fiican oo qiimi badan weeyaan qad axsana qof fiican weeyaan man qof waa wanaagsanaaday intahaa ku dhammaaday oo yoolkiisu ay noqotay ilaa maa samic inuu ku kaaftoomo oo aan xad gudbin wixii uu maqlay nusuustii uu maqlay qofka ku ekaada qofkaasi qof fiican weeyaan walaakiinse dhagayso burayda bna xusayb warkiisa intaad ka baxdo waa saxaabi weeyaane war ka sii sarreeyaan kuu sheegi doonaa kaaga anfac badan walaakin xadathana bna cabbaasin radia allahu tacaala canhuma waxaase noo sheekeeyey cabdullahi bna cabbaas can inabiyi buu nooga warramay sala allahu alayhi waaalihi wasalam qaala inuu anahu qaala inuu nebigu yidhi curidtu calaya alumam waxaa la iisoo bandhigay ummadihii ummadihii baa la iisoo bandhigay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo xadiidku wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa habeen habeenihii ka mid a wuu riyooday salawaatu llahi wasalaamu caleyh markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo bandhigaya ummadihii oo dhan curidtu waa la iisoo bandhigay calaya aniga alumam ummadihii baa la iisoo bandhigay fara'aytu nabiya wamacahu rahtu waxaan arkay oo la itusiyey oo la isoo marsiiyey nebi ay la socdaan wamacahu ay la socdaan alrahtu koox rahtigu waa koox weeyaan aan badnayn fara'aytu waxaan arkay sidoo kale annabiyu wamacahu alrahtu wannabiyu wamacahu rajulu walrajulaani nebi hal qof keliya la socdo nebi ay laba la socoto waxun sidaasoo kale ah yaa isoo marayey wax rumeeyey ummadiisii aynan jirin ilaa mid keliya ama laba keliya ama koox keliya ay la socdaan ambiyadoo dhan baasaa iisoo marto iisoo martay markii dambe ayaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu llahi wasalaamu aleyh wanabiyu laysa macahu axad waxaaba isoo marayba nebi keligii iska socdo ummaddiisii aana waxbaba ka rumayninba ummaddiisii ayna waxbaba ka raacin iyadoo sidii ay tahay faidaa rufica lii waxaa la ii kor yeelay sawaadun cadiim madow aad iyo aad u weynan badan macnaha dadku markay kor laga arko madaxooda ishaysta waxaa loo maleeyaa madow marka wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dhinacana waxaa la iga tusiyeyba dad tiro aad u tiro badan oo madaxoodu wada madow yahay faidaa rufica lii waxaa la ii kor yeelay sawaadun cadiim fadanantu waxaan moodayay annahum ummatii waxaan u malaynayeyba in lay dhihi doono waa ummadaadii markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam faqiila liya wuxuu yidhi waxaa la igu yidhi ummadaada ma aha ee hada muusa wa qawma nabiy llaahi muuse iyo qomkiisii weeyaan fanadartu waan eegay faidaa sawadun cadiim madowgii dhinaca kale eeg baa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa fiiriyey mise madowgiiba madow ka sii badan oo ka tiro badan dad ah ayaaba loo kor yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa arkay faqiila liya markaasaa waxaa la igu yidhi haadihi ummatuk ummadaada wataa waxaa tirada badan le ma aragtaa waa ummadaadii weeyaan intaa waxaa weheliya qolo aan meesha taagnayn hadda oo tiradooduna ay tahay wa macahum sabcuuna alfa toddobaatan kun intaa waxaa weheliya oo aan hadda meesha taagnayn waa toddobaatan kun weeyaan yadkhuluuna aljannata toddobaatankaas kun jannada allay gelayaan bigayri xisaabin walaa cadaab xisaab la xisaabinayana ma jirto cadaab ay soo marayaanna ma jirtaba iyagu siday u socdaanba jannada allay gelayaan subxaanahu wa tacaala camal laga xisaabinaya ma leh cadaab ay soo marayaan ay arkayaanna ma leh oo waa maxay geeridii iyo jannada baa wax u dhexeeya malah inay soo dhintaan jannadana ay galaan oo ahlu tawxiidka weeyaan kuwa tawxiidkoodu uu saafida yahay barax tiran yahay kuwaasaa loola jeedaa markaasaa nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa laigu yidhi sabcuuna alfan kuwaa waxaa la socdo toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata jannada gelaya bigayri xisaabin walaa cadaab nebigu markuu intaa sheegay salawaatu llahi wasalaamu caleyh saxaabadiisuu la fadhiyey uma nahad waa kacay waa sare istaagay fa fadakhala manzilah gurigiisii buu galay nebigu caleyh salaatu wasalaam guriga ha gale toddobaatankaas kun iyo yihiin waa tiro aan badnayn marka loo fiiriyo ummaddan saxaabadii waxay gudo galeen in ay ka waramaan oo ay isweydiiyaan oo yidhahdaan toddobaatankaas kun yay noqon karaan fa khaada annaasu dadkiibaa waxay dabaasheen oo ay dhex galeen in ay ka waramaan fii ulaa'ika toddobaatanka kun fa qaala bacduhum dadka qaarkii waxay yidhaahdeen falacallahum dadkaasi waxaa laga yaabaa in ay yihiin aladiina kuwa saxibu nabiya sala allahu alayh ali wasalam saxibu rasuul allahi sala allahu alay wasalam rasuulka alleh la saaxiibay warkoodii waa dhammaaday soo maha marka ummadda inteeda kale waxaan saxaabi ahayn ma yeelanaysa markaa waa khasaaro weeyaan wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen war sidaa ma ahee annaga haddii aanu heli lahayn arrintaasi wayba noo dhacan lahayde horaanu shirki oola nimid gaalnimaa ilaahay naga soo saaray ee waxaa laga yaabaa inaan annaga ahayne ay yihiin aladiina falacallahum waxaa la arkaa aladiina kuwa wuliduu fi lislaam islaamka lagu dhalay oon weligoodba gaalnimo arkinba kuwa inay yihiin baaba dhici kartaba annagu gaalnimaan soo marnay sanabyaanu soo caabudnay balaayaanu kusoo kharibnay cumrigeenni waxa laga yaabaa kuwa naga dambeeyay awlaadda aan dhali doonno iyo waxay sii dhali doonaan ee iyaga islaamka un ku dhalan doona wax kale aan garanaynin kuwaas inay yihiin baa dhici karta oo falam yushrikuu billahi shay-an waxba aan ilaahay la wadaajinin wadakaruu ashyaa intaa wax kasii bedelanna waa sheegeen qolo walbaba meel bay kaga dhufatay arrintii ahayd toddobaatankaas kun ee jannada gelaya wa ayo nebigu ma caddaynaya alayhi salaatu wasalaam intaa markuu sheegayna waa iska ambabaxay meeshiibu waa ka tegey ra'yigu diin ma aha sideedaba ra'yi saxaabi diin ma aha ra'yi taabici diin ma aha ra'yiga sheekha diin ma aha hadduunan asal ku lahayn kitaabka alle iyo sunnada nebiga diin ma aha oo hadduu diin yahay ra'yiga saxaabada la qaadan lahaa meeshan ra'yigoodii markay iyagu gudbisteen oo waxay dhihi kareen ay dhaheen ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay fa kharaja calayhim waxaa ku soo baxay rasuulullaahi sala allahu alayh waali wasalam fa akhbaruuhu waa u sheegeen oo waxay idhahdeen rasuulka allow arrintii aada noo sheegtay qoladeenna sidaasay tiri qolo kaloo naga midana sidaasay tiri qolo kaloo naga midana sidaasay tiri arrinta iyadaa bal nooga warran rasuulka allow xaaladdu say tahay sayse wax u jiraan faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh intaa midna maah daadiya ee toddobaatankaa kun ee jannada gelaya hum aladiina waa kuwa laa yastarquuna aan tufitaan weydiisanaynin kaalooya ugu tuf aan dhehaynin walaa yaktawuuna in la gubo oo aan weydiisanaynin dabkii weeyaan walaa yatatayaruuna baasaysina aanan aqoonin wa calaa rabbihim rabbigood oo keliya uunna dushiisa yatawakaluuna tala saaranayaan meeqa sharti baa loo sheegay toddobaatankaa kun haddaad doonaysid inaad ka mid noqoto jannada gelaya bikayri xisaabin walaa cadaab xadiidka saxiixa fii saxiixi muslim ah nebigu calayhi salaatu wasalaam afartaa sharti buu ku xiray laa yastarquun tufitaan aan weydiisanaynin walaa yaktawuun aanan isgubaynin walaa yatatayaruun baasaysi aan la imanaynin wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigoodana tala saaranayaan istirqaha iyo eh, igtiwaagu waa nuuc min adawaa weeyaan nooc dawadii ka mid ah qofka inuu tufitaan weydiisto waa nooc dawadii ka mid ah inuu isgubana waa nooc dawadii ka mid ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiid kalu wuxuu ku odhanaya tadaawu cibaad allah war addoommadii allow isdaweeya maa min daa'in ilaa waanzala allahu lahu dawa cudur ma jira ilaa ilaahay subxaana wa tacaala dawadiisa waa soo dejiyey calimahu man calima wa jahilahu man jahila in la isdaweeyo waa shay shareecada islaamku ay qabto weeyaan laakiin qofku hadduu iimaankiisa iyo caqiidadiisa iyo tawxiidkiisu ay xoog badan yihiin oo markaa uu ka kaaftoomo iska dhaafaba oo uunan isdaweynin ilaahayna ku kalsoonaado subxaanah wa tacaala sida abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu wa ardaa isagoo xanuunsana loo yimid markaasaa lagu yidhi dhakhtar ma ku arkay oo ma u tagtay haabuu yiri muxuu ku yidhi baa la yidhi dhakhtarkaaga markaasu wuxuu yidhi dhakhtarkaygii wuxuu igu yidhi inii facaalu lima uriid waa rabulcizi jala wacala facaalu lima uriid waxaan doonaan samaynaya caafimaadka isagaa iskale waidaa maridtu maxay ahayd nabiy ibraahim fa huwa yashfii ashifa biyadi illaahi caza wajal dhakhtarna ma hayo dawana ma hayso cid haysana ma leh ilahay gacantiisu ku jiraa subxaanah wa tacaala laakiin haddii xoogaah iimaankaagu gelab gelab yahay kaninagaaga iska cun ha iska dhaafin dhakhtarkaagana u tag lacagti intaa bixisana jarmalka aati hmm. laguma diidana shareecada islaamka kuma diidana dawada ilaahay waa soo dejiyey subxaanahu wa tacaala laakiin waxa laga hadlayaa waxay tahay qofka iimaankiisu yahay iimaan qawi ah amhaal aljibaal dadka ah ee buurahaas oo kale a ah laga hadlayaa iimaankoodu yahay marka in laysku khaldamaa laa yastarquuna tufitaanka aan weydiisanaynin lafdiyada qaarkood ayaa waxay odhanayeen laa yarquun aan waxba ku tufaynin iyagu lafdiga noocaasa shaad weeyaan sax maaha riwaayadaasi laa yastarquuna sidaasaa sax ah aan iyagu tufitaan weydiisanaynin inay wax ku tufaan dhibaato ma leh maxaa yele nebigu alayhi salaatu wasalaam wax waa ku tufi wax waa lagu tufi karaa dhibaato ma leh laakiin inaad ka kaaftoonto oo aad tiraahdo maya uma baahni in laygu tufo taa weeyaan tan la sheegaya in la isku tufana iimaankaaga iyo hoos uma dhigayso maxalu khilaaf weeye cinda alculamaa ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin hadal aad u dheer bay meeshaa ka yidhaahdaan maxaa yeele fi bacd asaxaaba bal ummahaati almu'miniin ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam yiri ha laydinku tufo marka nebiga alayhi salatu wasalaam reerkiisii see tufitaan u weydiinaya oo uu leeyahay baxa aada caruurtii cabdullahi bna jacfar buu nebigu yihi alayhi salatu wasalaam ha lagu tufo umi salama gabadhii gurigeeda joogtay buu yidhi nabigu ha lagu tufo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka istirqaha in qofka lagu tufaa ama inuu tufitaan weydiistaa inaysan ka mid ahayn oo arrintan aynan soo gelaynin iyo wixii la mid a ah culimmada qaybo ayaa qaba qolo kale waxay leeyihin maya macnuhu waxa weeyaan tufitaanka haba weydiiste waxa loola jeedaa waxay tahay inuusan ictiqaadin tufitaankan inuu caafimaad yahay isagu ee caafimaadku inuu biyadillahi caza wajalla ku jiro waa sida dawadii inay iyadu ku caafiidinayso waa inaadan rumaysan inuu ilaahigu yahay kan caafiga wax caafiye subxaana wa tacaala shaafiga inuu ilaahay yahay laakiin iyadoo ay tahay sabab un min alasbaab ka mid ah walaa yaktawuuna aan isgubaynin gubitaanku isagoona waa nooc min caafimaadka ka mid a ah. nebiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanaya xadiid fii saxiixi bukhaari wakayrihi ku arooray dawadiinna ilaahay wuxuu ka dhigay subxaana wa tacaala dhowr shay oo waxaa ka mid ahaa isgubitaankii sharطatu mixjam in laystoobo iyo sharbatu casal in malabkii la cabo iyo kayigii weeyaan in la isgubo waakrahu liummati alkay waa inuu iman doonaa xadiidka isaga ummaddayda waan u nacayaa gubitaan buu yidhi nebiga salawatu ullahi wasalaamu aleyh soomaalidu hore oga mahmahdayna waxay yidhaahdeen dab iyo maxaa la yidhi cudur meel ma wada galaan mid unbaa hara macnihi mid unbaa hara weeyaan waana wax jiro weeyaanoo diinta alle subxaana wa tacaala dawey ka dhigtay marka cudurada qaarkood ama badankoodaba inuu dawo u yahay baa meeshaa laga garanaya hum aladiina waa kuwa laa yastarquuna aan tufitaan weydiisanaynin hadday xanuunsadaan walaa yaktaguuna gubitaanna aan weydiisanaynin walaa yatatayaruuna waxna aan baasaysanaynin baasaysigu waa tiro badan yahay baab dhan buu sheekhu u baabayn doonaa waa noo iman doonaa waa noo iman doonaa oo waxaa la diidan yahay baasaysigu sideedaba diinta ilahay ka mid maaha waxaa la diidan yahay waxan inaad tiraahdo hebel baa u sabab aha nin saxaabi yimid oo nebigu yimid alayhi salaatu wasalaam isagoo dhahay rasuulka allo geelaygii cadha ku wada dhacday neef baa u yimid isagoo candho qaba candhadii buu iga wada riday markaasaa nebiga ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faman ajraba albaciira alawal oo isaga yaa ku riday marka waa yahay kuun baa sii qaadsiiyey baad leedahay soo ma kaa kale yaa qaadsiiye ka ugu horreeya yaa qaadsiiyey marka oo wax la isweydiinaya weeyaan mayaha caafimaadkanna ilaahay baa keena cudurkanna ilaahay baa keena waxba ha baasaysan adigu laakiin maalintaad wax baasaysato waa kugu dhacayaan ogow lanna waa saadsi weeyaan waa saadsanaysaa walaa yatatayaruuna aan wax baasaysanaynin wa calaa rabbihim rabbigooda keliya un yatawakaluuna tala saaranaya ragga waa kala dhug badan yahay waana kala feejignaan badan yahay fursaddana waa loo aad iyo aad loo kala helay og yahay faqaama cukaasha bna mixsan baa kacay cukaasha bna mixsan ninkii la ohan jiray saxaabiga ahaa isaga iyo walaashii iyo kulli saxaabay ahayn ridwaan kacay oo udcu allaha an yajcalanii minhum rasuulka allow toddobaatankaa kun ilaahay ii bari inuu iga mid dhigo qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh anta minhum waaba ka mid tahayba toddobaatan kun halka go marka intaasaa kuu soo hartay alcaba nebigaa bixiyey salawaatu اllahi wasalaamu aleyh hmm. uma qaama rajulu aakhar mid kalaa kacay faqaala markaasuu wuxuu yidhi udcu llaha rasuulka allow ilaahay ii bari an yajcalanii minhum toddobaatankaa kun inuu igu daro faqaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sabaqaka biha cukaasha albaabka waa xirmay sabaqaka biha waxaa kaaga hormaray kii aan bixin lahaa cukaasha kaaga hormaray albaabkaana waa xiran yahay weeyaan ma rabtaa inaad ka mid noqoto afartaa xaalaha lagaa helo afartaa xaalaha lagaa helo laa yastarquun walaa yaktawuun walaa yatatayaruun wacalaa rabbihim yatawakkaluun ma lagaa helay ha ilaahay waa kugu daraya subxaana wa tacaala fiihi masaa'il baabkan isagaa waxaa laga qaadanayaa masaa'il aluulaa midda hore waxa weeyaan macrifatu in la aqoonsado maraatib innaas dadku inay maraatib yihiin fi tawxiid dadka muwaxidiinta iyagoo muwaxidiin wada ah haddana tawxiidka waa lagu kala wen waa lagu kala sarreeyaa qolaa jirta jannada gelaya biduuni xisaabin walaa cadaab oo muwaxidiintii ah maxaa yeele iyagu waa dhammaystireen tawxiidka intii laga rabay siduu ahaabay oga soo baxeen marka qolooyinkaasi waa martabada ugu sarraysa weeyaan athaniya nooca labaad waxa weeyaan laga faa'iidaysanayo masaa-isha maa macnaa taxqiiqi taxqiiqa towxiidka iyo haayadiisu waa maxay haayadiisu waxa weeyaan qofka inuu og yahay wax allaaliya wixii ku dhacayna inay sabab ilaahay xaggiisa oga timid ay tahay wixii dhaafayna in ilaahay qadarkiisa ay ku dhaafeen inuusan u murugoonin wax dhaafay wax soo socdana inuusan isku hawlin maxaa yeele haddii ilahay u qadar waa u imanayaan hami iyo murug iyo kami iyo wax haystaba male isagu albaabkaaba waa iska xiray waxa soo socdana haddii rabbi iigu talagala waa ii imanaya waana helaya waxa murug ah iyo masaa'ib iyo balaayadana haddii rabbi subxaana wa tacaala igu talagalo waa igu dhacayaan haddii kalena igu dhici maayaan khayrkan iyo waxaan aad u degdegaysid eed leedahay xoolaan rabaa iyo kanna hadduu rabbi kugu talagalo waa ku siinaya oo waa helaysaa haddii kalese waa lagu dhaafinayaa marka waxaasoo dhanba baabkaa iska xir weeyaan athaliثaةu ta saddexaad waxa weeyaan hana'uhu subxaanaه wa tacaala ilaahay subxaanaه wa tacaala ammaantii uu ammaanay calaa ibraahim ibraahim uu ammaanay calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam maxaa lagu ammaanay bikownihi ahaanshihiisa weeye ibraahim lam yakun min almushrikiin ilaahay baa diiday subxaana wa tacala oo wuxuu yidhi ibraahim mushrikiintii ka mid ma ahayn waxay ku tusinaysaa nabiyullahi ibraahim abu almuwaxidiin araabicatu tan afraad waxa weeyaan hanaa'uhu ilaahay inuu ammaanay calaa saadaati alawliyaa awliyada kuwooda sarsareeya inuu ilaahay ku ammaanay bisalaamatihim inay ka nabadgaleen min ashirki shirkiga inay ka nabadgaleen dadkii sarsare ee awliyada ahaa ilaahay wuxuu ku ammaanay inay ka nabadgaleen shirkiga oo muxuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala waladiina hum birabbihim laa yushrikuun kuwa aan rabbigooda marnaba u shirki yeelaynin weeyaan taasaa ilahay ku ammaanay subxaana wa tacaala alkhamisatu tashanaad waxa weeyaan kownu tarki ruqya in laga tagaa ahaanshaha ay tahay tufitaanka weydiisashadiisa oo laga tagaa iyo walkayi gubitaanka oo la weydiisto oo laga tagaa min xaqiiqi tawxiid inay ka mid tahay adoo heli karaya inaad iska dhaafto ood u dhaafto kalsooni ilahay aad ku qabti subxaana wa tacaala maha cajiznimo waxa kuu geeyey lacag la'aan kugu dhacdayna maaho dhakhtarkaa u tegi weysay ama dawada u gadan weysay adoo heli karaya inaad iska dhaafto kalsooni aad rabbi ku kalsoon tahay subxaana wa tacaala taasaa loola jeedaa asaadisatu ta waxa weeyaan kownu ljaamici litilka alkhisaali huwa tawakul waxaasoo idil maxaa kuu kulminaya laa yastarquun walaa yaktawuun walaa yatatayaruun waxaasoo dhan maxaa kulminaya waxa kulminaya waa tawakulkii weyaan ilah oo la tala saarto subxaana wa tacaala asaabicatu ta waxa weeyaan cumqu cilmi asaxaabati inuu aad u xeeldheer yahay cumqigu waa xeeldheeraanshaha cilmu saxaabati saxaabada cilmigooda inuu aad u xeeldheer yahay limacrifatihim waa ogaanshahooda ay og yihiin annahum iyagu lam yanaaluu dalika ila bicamal inaysan arrintaa ku gaarin ilaa camal mooye waa qolooyinkii iyagu yiri walacala dadkaa nebigu uu tilmaamaya waxaa laga yaabaa aladiina saxibuu rasuul اllahi sala اllahu alay slam qolooyinka la saaxiibay nebiga ayaa loola jeedaabaa dhici kartay yidhahdeen athaaminatu ta sideedaad xirsuhum cala alkhayri ku dadaalkooda weeyaan saxaabada ay ku dadaali jireen khayrka ataasicatu ta sagaalaad waxa weeyaan fadiilata hadihi lumma ummaddan iyadaa fadliga ay leedahay maxaa yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii ummad aha uu arkayay ummaddana ugu tiro badneeda ilahay tusiiyey subxaana wa tacaala hadday noqon lahayd bilkamiyati xagga tirada iyo walkayfiyati xagga tayadii tiro iyo tayo labadaba ummaddan iyadaa inay ilaahay subxaana wa tacaala uu fadligaa siiyey alcaashirati ta tobnaad waxa weeyaan ah, fadiilati asxaabi muusa fadliga ay leeyihiin nabiy muusa qoomkiisi oo maxaa yeelay ummaddan iyadaa dadkii kusoo xigaya agga tiro badnaanta xagga tiro badnaantii kusoo xigeen xaadiyati cashar tan ko iyo tobnaad waxa weeyaan cardu lumami calayhi nebiga in loo soo bandhigay ummadihii calayhi asalaatu wassalaam aلthaaniyaة casharta labiyo tobnaad waxa weeyaan ana kula ummati ummad walba tuxsharu waxaa lasoo kulminaya waxdahaa iyadoo keligeed a maca nebiyiha uu la socdo ummad walba nebigeedii baa hogaan u ah ummad walba nebigeedii baa hogaan u ah ummaddan iyadana waxaa horkici doona nebiy llahi moxamed salawaat اllah wasalaamu aleyh sidaas weeyaan aلthaaliثaةi cashar ta saddex waxayna tusinaysaa xadiidkao laga qaadanaya inay aad u yartahay man qolo istajaaba alambiya ambiyada alla ajiibay qaarkood inaan laba ajiibin buu nebiga noo sheegay salawatu wasalaamu caleyh inaan laba ajiibinba yuu rabbi inoo sheegay marka meelaha qaar meeshaasi waxaa laga qaadanaya ambiyada qaarkood wax ajiibayba inaysan jirin ama wax ajiibayba inay aad u yaraayeen nabiyu macahu rod wanabiyu macahu lwaaxid wanabiyu macahu lithnaan wanabiyu laysa macahu axad wax la socdaba aynan jirinba araabicati cashartan afariyo tobnaad waxa weeyaan ana man lam yuujibhu axadu ya'tii waxda nebigaan cidina ajiibin muxuu samaynayaa maalinta qiyaamaha waa imanaya keligiis inta muwaxidiinta ee ummaddaas ree hebel yaa ahaa nebi hebel yaa la socday keligii cidna ma raacin sidaas weeyaan ta iyo tobnaadna waxa weeyaan thamrati hada alcilm cilmigan isagaa mirahan uu leeyahay faa'idada uu leeyahay khayrka uu leeyahay cilmu lkitaabi wasunna wa huwa cadamu liqtiraari bilkadra waxayna tahay arinta ayada ah cadamu liqtiraari inaan lagu kadsoomin bilkahrati xagga badnaanshihi wa cadamu zuhdi fi lqalla yaraanna inaan laga cararin inaan yaraanna laga cararin badnaanna aan lagu kadsoomin ee macnuhu waxa weeyaan nuxurka dadkan isay u haystaan tawxiidkeedu see yahay tawxiidkoodu see taa weeyaan wadar iyo waaxid iyo awaalan meesha ma taalla marka xaqana kuma xirna ashkhaase tirana kuma xirna xaquye ee yaa raacay bay ku xirantah yaa raacay bay ku xiran tahay xaqa cumquta asaadisata casharta lix tobnaad waxa weeyaan ee laga qaadanaya alruksatu fi ruqyati min alcayni walxummati xadiidkii burayda bn alcusayb weeyaan inay bannaan tahay baa laga qaadanayaa in la isku tufi karayo min alcayni ishi iyo walxumati xanuunkii in laysaga tufi karayo xanuunkii ku yimid hadduu yahay wax ku qaniinay ama xanuun isaga kaa dhacay waxaasoo dhan in laysku tufi karayo ayuu daliil u yahay asaabicati casharatan toddobiyo tobnaad waxa weeyaan cumqu cilmi salaf salafkii dadkii ahaa ee saxaabada ardaydooda ahaa cilmigoodu siduu u xeel dheeraa cabdiramaan eh, xusein ibn cabdiraxmaan arrintii markii la weydiiyey ra'yigiisii kama qaadanin ra'yigiisii ma qaadanine wuxuu yihi maxaa kugu xambaaray markii la yihi xadiidun xadahanaahu shacbiy buu yihi wamaa xadaakum markii la yihina wuxuu yihi can buraydata bna alxusayb anahu qaal radia allahu tacaala canhu ardaa arrintii waa iska tiiriye o waa isdhaafiyey wuxuu isaga leeyahayna ma ahaye diinta alla meeshay kaga taalla iyo sanadka ay ku leedahayna waa u tilmaamay oo rijaashiisu ay sidaa u yihiin kaljibaal marka saxaabadii iyo taabiciintii iyo raggii ka dambeeyey cilmigood inuu sida ahaa aad u xeel dheeraabay ku tusinaysaa liqowlihi uu yiri sidoo kale saciid binu jubayr markii loo sheegay isaguna qad axsana man intahaa ilaa maa samic waa wanaag falay qofkii ku dhannaaday ee ay noqotay camalkiisu inuu ku intihoodo wixii uu maqlay walakin kada wakada laakiinse wuxuu u raaciyey in laga haboon yahay arrintuu sameeyey xuseyn bn cabdiraxmaan eh, facalima eh, ana alxadiid alawal laa yukhaalifu athani faculima waxaa laga ogaaday arrinta ayadaa ana xadiid alawal xadiidka hore ee burayda bn alxusayb laa yukhaalifu athani xadiidka labaad ee cabdullahi bni cabaas inuusan khilaafaynin oo labaduba ay yihiin laba banaan macnuhu waa maxay tufitaankii waa lagu ogol yahay dawadii waa lagu ogol yahay inaad isgubta waa lagu ogol yahay wax bannaan weeyaan laakiin qof iimaankiisu yahay kal jibaal ma tahay tawxiidkiisu weyn yahay ma tahay waxa ku haboon inaad iska dhaafto dan dan ma ka qabtaa toddobaatanka kun inaad ka mid noqotid ha iska dhaaf iimaankaagu heerkaa ku gaarsiiye wey kalsoonida rabbi marka labadaba waa banaanta haddaad tan doonaysa inaad ku camalfashana waa banaan tahay haddaad tan ku camalfashana waa banaan tahay labadaba adigu meel daran yaynan kula aadin tufitaanka aad weydiisanayso meel daran yaynan kula aadin sida dadka qaarkii laga sheegaya ahaaminata casharta sideed iyo tobnaad waxa weeyaan bucdu salafi can madxi alinsaani bima laysa fiih bucdu salafi salafku siday uga fogaayeen can madxi linsaani qofka inuu ammaano bima laysa darajo unan gaarin inu isku ammaan inay aad uga fogaayeen oo macnuhu waa maxay anigu hadde ninka keliya eh, sidaas ehe sidaas ehe sidaas ah baan ahay maynan oran jirin aad bay uga fogaayeen waxaasoo idin inay is ammaanaan aad bay uga fogaan jireen oo maxaa u daliil ah waxaa u daliila ah ninka la yidhaahdo xusein ibni cabdiraxmaan markii la yidhi xalay soo jeeday xidigaa markuu dhacayay anigu yidhi laakiin wuxuu u raaciyey kuma soo jeedin salaad iyo cibaado alleh xanuun i qabtay darteedaan kusoo jeede aad buu isaga fogeeya dadku inay u maleeyaan war sheekii hebel ahaa inaan habeenada saacadahaas cibaada alle ku soo jeeda taasuu iska fogeynaya ataasicata cashar waxa weeyaan qowlihii uu yihi anta minhum nebigu alayhi salaatu wasalaam cukaasha uu ku yihi cilmun min aclaami nubuwati cilmi ka mid a ah, cilmiga nebinimada weeyaanu ilaahay uu baray nebigiisa salawaatu ullah wasalaamu aleyh ilaa man irtadaa min rasuulin aybkii la yiri buu ka mid yahay ilaahay subxaana wa tacaala aybkiisa iyo cilmiga aanan cidina garanayna ilaahay la keliyoobay ambiyadiisu qayb ka mida gaarsiiyey kaasaana ka mid ah oo ninka la yidhahdo cukaasha bnu muxsan toddobaatanka kun ee jannada gelaya xisaab la-aan iyo cadaab la'aan see nebiga ku ogaaday ilaahay baa uga warramay subxaana wa tacaala ta labaatanaad waxa weeyaan fadliga uu leeyahay ninka la yidhaahdo cukaasha bnu muxsan ayaa laga qaadanaya ta koo labaatanaadna waxa weeyaan isticmaalu lmacaariid in sarbeeb la isticmaali karaya inay bannaan tahay warkii in sarbeeb lagu gudan karo inay banaan tahay aaniyata ashara wlcishruunna waxa weeyaan xusnu khuluqihi sala allahu aleyh wasalam nebiga alayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu siday u wanaagsanayd oo waa maxay ninkii labaadee istaagay yiri rasuulka alla ana ilaahay ii bari ma odhanin maya haddii maya la dhihi lahaa qolo kale aysan soo maqiiqi lahayd soo maha anna bal nebiga allow ii fiiri maya nebiga alayhi salatu salaam albaabkaasoo dhan wuxuu ku xiray maxaa la yidhi sabaqaka biha cukaasha ku walba oo yimaadana albaabkaas waa xiran yahay manihi sabaqaka biha cukaasha khalaas albaabkaa waa xiran yahay marka nebigu alayh salaatu wasalaam xusnu lkhuluq wey taasna xusnu lkhuluq weeyaan oo adiga yaa kaaga dhintay iyo maxaad ahayd iyo yaad ismooda iyo warkaa waa laga fiican yahay warkaa waa laga fiican yahay akhlaaqda wanaagsan maaha baabu lkhawfi min ashirki wuxuu u baab yahay in qofku ka cabsado shirkiga inuu ka cabsado weliga inaad shirki ku dhacdo ka cabso weeyaan macnaheedu iyo qowli lahi caza wajal alle uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duna dalika liman yashaa ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in isagaa wax lala wadaajiyo ilaahay ma dhaafo wayakfiru se waa dhaafaa ilaahay maa duuna dalika wixii intaa ka soo haray liman yashaau ku doonuu ilahay u dhaafaa dunuubta kale iyo macaasida kale oo dhan ilaahay waa dhaafaa qofku doonunu dhaafaya laakiin shirki qof ilahay u dhaafaya male subxana wa tacaala marba hadduu shirki ku dhacay qofka ilaahay maba dhaafaba shirkiga waxa keliya lagu dhaafi karaa waa inuu tooba la yimaado oo tawxiid la yimaado oo dib dambe xaaladiisa ay u wanaagsanaato weeyaan shirkiguna waxa weeyaan min acdami dunuub cinda allahi caza wajal dembi lala yimaado kan ugu weyn weeyaan ilahay agtiis subxaanah wa tacaala oo xadiid uu warinayey anas bnu malik umina caaisha cabdullahi bni cabaas waa laga wariyaa qowl uu leeyahay salmaan alfarisi xadiidka bimajmuuci turuqihi wuxuu ina tusinayaa asal min usuul axaadiid nabiyi sala allah alay slam inuu ku hayo xadiidkaasaa wuxuu ohanaya addawaawinu cinda allahi halaath diiwaanada ilahay agtiisa subxaana wa tacaala dunuubta lagu qoraa saddex weeyaan diiwaan ilaahay subxaana wa tacaala marna maba dhaafaba waa ka shirkiga lagu qoro weeyaan aayadanaana u daliil ah ina allaha laa yakfir an yushraka bih ilahay marna ma dhaafayo subxaana wa tacala in wax lala wadaajiyo wa qowl alkhaliili calayhi asalaam in laga fogaado aad iyo aad looga cararo waxayna tusinaya ilaahay subxaana wa tacaala markuu nooga warramayay nabiyullahi ibraahim oo muxuu yidhi nabiyullahi ibraahim isagaa ka fogaaday oo carruurtiisii ilaahay u weydiiyey inay ka fogaadaan wuxuu yidhi waajnubnii ilaahu iga fogey shirki wa baniya carruurtayda wiilasha aan dhalayna ilaahu ka foge an nacbud alasnaam inaan sanam caabudna ilaahu naga foge aniga wiilashaydaba ina nabiyullahi ibraahim meeqa carruur lah laba un buu lahaa ismaaciil iyo isxaaq un buu lahaa labadaa keliyuu isagu dhalay caruurtiisi un baa ilaahay subxaana wa tacaala faracoodii iyo tarankoodii badiyey mooyaane isagoo labadaa keliyu ka tegey <clears throat> marka awlaaddii in loo duceeya meeshaa laga garanaya waalidku inuu awlaaddiisa u duceeyo tawxiidka ugu duceeyo toosnaanta ugu duceeyo diinta ugu duceeyo ilaahay u baryo subxaana wa tacaala ducada waalidkuna waa mustajaab weeyaan ducada waalidkuna waa mustajaab awlaadooda ay u duceeyaan marka in awlaaddii loo duceeyo waxa loogu duceynayana adduun aysan noqonin iyo inuu jaamacada ka baxay waxa loogu duceynaya inay noqoto inuu tawxiidka ilahi subxana wa tacaala ku sugo maxaa yeele hadduu muwaxid yahay adna waa ku anfacaya ummadda islaamkana waa anfacaya lafihiisana waa anfacaya laakiin hadduu mushrik yahay oo intaasoo shahaado haysto wuxuu waxtaraya ma leh lafihiisu u khasaaray khasira adunya walakhira dalika huwa alkhusraan lmubiin nabiyullaahi ibraahim waa ka haddaba allana uu yidhi subxaana wa tacaala markuu ka warramaya nabiyullaahi ibraahim waxaa idinkugu sugnaaday baa la yidhi uswatun xasana in lagu daydo ku dayasho wanaagsan intaad fadhiisato ilaahay bari awlaadaada inuu ilaahay ku islaaxiyo adigoo ku islaaxiyo oo tawxiidka ilahay idinku hago waajnubni isagoo nebi abu ah ilaahay baraya khaliiluraxmaan ah ilaahu iga fogay shirki wa beniya caruurtaydana ilaahu ka foge an nacbud alasnaam ambiye ahayn hadda labadu ka tegeyna ina nabiyullahi ismaaciil iyo nabiyullahi isxaaq weeyaan caruurtiisuna ambiye allay ahaayeen ilahay buu haddana baryayaa wa fii xadiidina waxaa ku soo arooray akhwafu ma akhaafu calaykum ashirku lasgar akhwafu ma shay kan aan ugu cabsi badannahay akhaafu calaykum dushiina xaggeeda waxa weeyaan ashirku lasgar shirkigii yaraa ma aha shirkiga weynoo waa la ogyahay sanam loo sujuudo oo la baryo oo ilaahay lala xiriiriyo shirki weyn weeye kaasi laakiin shirki waxaa jira masaajidada iyo meelaha la midkaa laga dhexelo kaasaan aad idinkaga baqanayaa buu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo macnaha masaajidadan oola jeednaa waxay tahay dadka muslimiinta dhexdoodaa laga helaa shirkigaasi waa maxay ashirku alasqar shirkigii yaraa ee soo dhuumanayay fasu'ila canhu nebiga waa la weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi alriya weeyaan istuskii weeyaan salaaduu soo gelaya soonkuu soo gelaya qur'aankuu soo gelaya wax walbuu soo gelaya inuu qofku dadka istuso xadiidkiina waataynu tilmaanay awalu halaahatin tuscaru bihim jahannam saddexda ugu horeeya ee jahannamo lagu hurinayo wax kale jahannamo loogu hurin maayo intaan dadka kale la gelin oo dhan ba iyaga la gelinaya awalu man tuscaru bihim jahannam halaath saddex weeyaan oo waxay ahaayeen qofkii qaariga ahaa ee xaafidka ahaa ee caalimka ahaa kii isagu deeqsiga ahaa ee meelaha khayrka wax ku bixinayay iyo kii waddada alle u dhintay naftiisa u horay laakiin maqsadkooda iyo dantoodu aynan ahayn liwajhi illaah ee riya baa ku jiray istus baa ku jiray waxay waxaan u samaynayeen marka shirki weeyaan allana arrinta uu lahaa subxaanah wa tacaala ee ilaahay uu lahaa bay khalqiga kula lamaaninayeen in lagu ammaano oo lagu sheeg وعن بن مسعوudi waxaa laga wariyey radي الlه taعalى عnه أna rasuul الlahi slى الlه عlيه وalه وsلم qaala wuxuu yidhi man maata qofka dhinta wahuwa yadcuu min duni الlahi nida isagoo ilaahay sukoydii subxaanaه wa taعaalى waday u samaynaya dakla الnaar naartuu gelaya rawahu الbukhaariي ilahay sukoydii subxaanaه wa taعaalى waday isagoo u samaynaya ilahay cid la xiriirinaya hadduu dhinto naartuu gelaya bal adigu si dheh aliya awliya al qoladii ilaahay iyo awliyada alle kuwii isku xirayay ee lahaa maba loo tegi karaa alle subxaanahu watacaala ilaa in iyaga la mara mooyaane iyo kuwii lahaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa so isku mid maaha marka kuwaasina asnaam bay lahaayeen ilaahay baanu ugu dhowaanaynaa subxaanahu wa tacaala kuwana bini aadan weeyaan waxay usii marayaan ilaahay ilaahay bini aadan iyo waxaan la garanaynin oo jini iyo waxaan la garanaynin bay ilahay usii maraan iyo shayaaطiin marka waa isku mid weeyaan wax farqa udhexeeya ma laha وعن بن مسعوudi waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عnه أن رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاala wuxuu yidhi man maata qofka dhinta wahuwa yadcو isagoo baryeeya min duni الlahi ilahay sukaydiisa nidan ama isagoo yeelaya ilahay sukaydiisa nidan waday ilahay cid la lamaaninaya ilahay cid la lamaaninaya subxaanaه وa taعaalى dakla الnaar naartuu gelaya rawahu الbخaariي wlmuslimin wuxuu wariyey can jaabir bni cabdillahi radi allahu tacala canhuma ana rasuul اllahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi man laqiya allaha qofka la kulma ilaahay laa yushriku bihi shay-an isagoon waxba la wadaajinaynin ilaahay dakhala aljannata jannadu gelaya qofka ilaahay la kulma subxaanahu wa tacaala isagoon waxba la wadaajinaynin jannadu gelaya oo macnuhu waa maxay macaasidiisu intay doonto hala ekaato maxaa yeelay bifadli tawxiid weeyaan towxiidka iyo caqiidadiisa suuban darteeda yaa ilaahay ugu dhaafaya subxaana wa tacaala marba hadduu muwaxid ahaa dhanka kale cagsigeedu waa maxay qofka salaadihiisa iyo soonkiisa iyo cibaadadiisu ay aada u tiro badnaayeen laakiin laakiin xagga baryadii iyo xagga istikaathadii iyo xaggii dhan walbaba ilaahay la wadaajin jiray subxaana wa tacaala awliya iyo wixii la mida kaana ilaahay wuxuu ka soo qaadaya male salaadiisa iyo siyaamkiisa maxaa yeelay ana aqna shurakaai can shirki rabbi waatu yiri subxana wa tacala xadiidu lqudsigii fi muwaط imam malik wagayrihi kusoo arooray man laqiya allaha qofka ilaahay la kulma laa yushrik bihi shay isagoon waxba la wadaajinaynin dakhala ljannata buu gelayaa waman laqiyahu qofka la kulma alle yushriku bihi shay-an wax la wadaajiyeyna dakhala naar naartuu gelayaa fiihi masaa'il baabkaasi masaa'il baa kusoo arooray alula midda hore waxa weeyaan alkhawfu min ashirk weligaaba inaad ka cabsato shirkiga camalkaaga inuu soo galo niyadaada inay ku soo dhacdo shaydaanka waa kugu soo ridaya iska tuur ka kacdhe waxaa waxaa laga yaabaa adigoo toosan oo quman inuu camalkaaga inuu fasaadiyo doonayo oo ugu yihahdo waxa waxaan u samaynaysa istus weeyaan muxuu rabaa qofkii aan cilmi lahayn oo caqli lahayn inuu isaga tago wixi saasuu doonaya ka kacdhe waxaan ilaahay dartiisaan u samaynaya waana samaynaya ka kac ku dheh maxaa yeelay camalkaad aad markaas samaynaysid buu wuxuu rabaa inuu kaa cayriyo alkhawfu min ashirki shirkigii in laga cararo ta labaad waxa weeyaan ana ariyaa min ashirki istuskii ismaqashiintii dadka la ismaqashiinaye ha lagu arko ha lagaa sheego ha lagu maqlo iyo wixii la mid ahba min ashirki asqari weeyaan ana ariyaa min ashirki weeyaan athaliatu waxa weeyaan anahu min ashirki asqar shirkigii yaraa inay ka mid tahay weliba araabicatu waxa weeyaan anahu akhawfu maa yukhaafu minhu cala asaalixiin waxaa ugu cabsida badan ee looga cabsanayo inay tahay dadka saalixiinta maxaa yeele salaadii iyo siyaamkii iyo cibaadadii rabbi oo dhan buu kaa soo gelaya meel walba u hagaagsanayd sadaqadaadii buu soo gelaya salaadaadii buu soo gelaya masaajid fadhigaagii buu soo gelaya meelahana laga helo isagu halkaasuu ku wareegeysanayaa shayaan inuu qofkan ka fasahadiyo wax walba oo rabbi ugu dhowaan laha subxaana wa tacaala araabicatu tan afaraad waxa weeyaan eh, tan shanaad waxa weeyaan qurbu ljannati wannaar qofka siday ugu dhow yihiin jannada iyo naarti maxaa kaa xiga jannadii tawxiid baa kaa xiga naartiina maxaa kaa xiga tawxiidkaasood dhinac seegto weeyaan bes oo sidaa ku dhimatid markaa oo sidaa ku dhimatid intaasaa kaa xigta ta lixaad waxa weeyaan aljamcu bayna qurbihima fii xadiidin waaxid dhowaanshahoodaa dartii inuu nebigu ku jamciyey salawaatu llah wasalaamu aleyh hal xadiid oo keliya man laqiya allaha laa yushrik bihi shaya dakhala ljana waman laqiya yushrik bihi shaya dakhala annaar intaasaaba lagu ekeeyeyba man maata wahuwa yadcuu min duuni illahi nidda dakhala annaar cabdullahi bn mascuud baa wuxuu ohan jiray xadiidkaa markuu sheego cagsigeedana waa sax oo haddii aan doono waxaan dhihi karaa waman maata wahuwa laa yadcu maca allahi ilaahan aakhar dakhala aljanna waxaa la yidhahdaa bal meelaha qaarkood waa marfuuc ila nabiyi sala allah alay slam lafdi noocaas oo kale ah asaabicati ta toddobaad waxa weeyaan anahu man laqiyahu laa yushrik bihi shaya annahu man qof allaaliyo qofkii laqiyahu la kulma alle laa yushrik bihi shayan isagoon waxba la wadaajinayn cibaadadiisa dakhala aljannata jannaduu gelaya waman laqiyahu yushrik bihi shayan qofka ilaahay la kulma la kulanka ilaahayna waa geeridii weeyaan qofka ay naftu ku soo xaadirtay sakaraadka u yimaada isaga oo mushrig ah dakhala naar wixii intaa ka dambeeyana waa naar weeyaan walaw kaana haba ahaado qofkaas mushriga ahi min acbad innaasi dadka kan ugu cibaadada badan min acbad innaasiba ha ahaado oo macnuhu waa maxay macnuhu waxa weeyaan qof xoolihiisii oo dhan wadada ilahay saa ugu fariqayaba ha noqdo ama qof maalin walbaba shan boqol oo ragcadood tukanaya laakiin shantaa boqol ragcadood uu tukanayo maxaa niyadiisa ku jira inuu dadka istuso waxba kasoo qaadi maayo ilahi subxaana wa tacaala maxaa yeelay xadiidkaasa inoo tilmaamaya awalu man tuscaru bihim jahanamu halaath nebigu yidhi salawatu llahi wasalaamu aleyh walow min acbadi innaasi ha ahaado marka athaminati ta sideedaad waxa weeyaan almas'alatu alcaظiima mas'alada weyn oo ah su-aasha weyn weeyaan allabariga weyne ilaahay la weydiisanaya waa maxay su'aalulkhaliili lah nebiyullaahi ibraahim khaliil araxmaan ilaahay wuxuu weydiistay walinabiyihi walibaniihi caruurtiisaba wiqaayati cibaadati اlasnaam inuu ilaahay ka ilaaliyo oo ka dhowro oo ilaahay ka leexiyo inay sanam caabudaan taasuu ilahay ka baryay subxana wa tacala ka magangeliyo weydiistay marka arrintu arrin weyn weeyaan wax sahlan maaha macnuhu ataasicati ta sagaalaad waxa oo in ay arrintu tahay mid ku cad weeyaan akari dadka badankii badankiiba inay shirkiga ku dhaceen oo waa maxay aayaddii kale weeyaan rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas nabiy ibraahim wuxuu u arkayey ictibaaru wuxuu ka cabiray shirkigii bixaali lakhariyati dadka badankii inay ku dhaceen dadka badankii inay ku dhaceen zabankii nabiyullahi ibraahim keliya ma ahe zaban walbaba waa sidaas weeyaan wakti walba waa sidaas weeyaan dadka badankiisu shirkigaasay ku jiraan weeyaan liqowlihi waxaa u daliil ah uu yidhi rabbiyow inahunna asnaamtii adlalna waa baadiyeeyeen kaiiran wax badan oo min annaasi dadkii ka mid ah in badan oo dadkii ka mid a waa baadiyeen rabbiyow alcaashirati hadday asnaam ahayd maantana qubuuro weeyaan waa isku mid un alcaashirati ta tobnaad waxa weeyaan fiihi tafsiir meeshaasi waxaa in la caddeeyo oo ama in la caddeeyey baa ku jirta laa ilaaha ila allah waxaa meeshaa ku cad laa ilaaha ila allah weeyaan kama dakarahu lbukhaariy alxaadiyata casharana waxaa weeyaan fadiilata man salama min ashirki fadliga uu leeyahay qofka ka nabadgalay shirkigii fadliga uu leeyahay baabu ducaai ila shahaadati an laa ilaaha ila allah baabu ducaai waa baryadii iyo yeeritaankii loogu yeerayo dadka ilaa shahaadati inay qiraan an laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaq lagu caabuda inuusan jirin iyo wa qowli tacaala alla uu yidhi nabiy llahi moxamed qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiirati ana waman itabacanii qul waxaa dhahdaa haadihi taa sabiilii weedadaydii weeyaan adcuu waa raacayaa ama waa ugu yeerayaa ila allahi ilaahay baan dadka ugu yeerayaa calaa basiiratin calaa cilmin wa yaqiinin weeyaan ana aniga iyo waman itabacanii hadihi sabiili waxaa loola jeeda waa kelimadii laa ilaha ila allah ahayd ila allahi calaa basiirati ana waman itabacanii laa ilaha ila allah iyo waxa ay muujib ah ay waajibinayso iyo waxa ay reebayso taasaa loola jeeda calaa basiira ana waman itabacanii anigiiyo intay raacdayba can ibni cabaasin waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhuma ana rasuul اllahi salى allahu alيyh ali waslm bacaa mucaadan mucaad bni jabal buu nebigu diray salawatu اllahi wasalaamu oo waad garanaysaan mucaadi bna jabal iyo abi musa alashcari oo isla socda yuu nebigu diray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo dhanka yeman baa loo diray sidoo kale nebigu alayhi salaatu wasalaam mar kalena wuxuu diray caliy bna abi aalib waxaa iyaga ka horreeyey caliy bna abi aalib iyo khaalid bna waliid way soo noqdeen xajulwadaac waktigeedii bay ahayd kadibna nebigu wuxuu diray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mucaadi bna jabal iyo abi musa alashcari oo isla socda mucaadi bna jabal markii la dirayey buu nebigu calayhi salaatu wasalaam la hadlay dardaarankanna siiyey isagoo maqan buuna dhintay mucaadi ibnu jabal nebigu salawatu wasalaamu aleyh mucaad ibnu jabal oo yeman ku maqan yuu nebigu dhintay salawaatu wasalaamu aleyh lama bacada mucaadan ila alyemani nebigu markuu mucaad yeman u dirayey qaala lahu wuxuu ku yidhi inaka adigu mucaadow ta'tii waxaad u tegaysaa qowman dad min ahli lkitaab yemantu waxay ku dhaantay jaziirat alcarab inteeda kale ahlu kitaab bay ahaayeen yahuudna waa ku noolay masiixiyiinna waa lahaayeen oo masiixiyiinta waad garanaysaanoo abraha waa tii uu deganaa halka iyo yeman oo loolan baa ka dhexeeyey jaziirat alcarab la isku haysto iyagoo asnaamtay caabudi jireen waxa isku haystay waxay ahayd yahuudda iyo masiixiyiinta oo ay lahayd qolo walbaba annagaa iska leh annagaa qaadanayna dhul ay haystaan oo ay xoog ku haystaan iyo waxay ahayd in iyaga u khidmaysa oo iyaga un markaa siisa wixii xoolo ah oo walaha iyaga u dhiibatay sidaasay ahaayeen kii ka hor yimaadana haraantidaa lagu dhufanaya waa la dilay adilna yani dadka kuwa ugu dullaysan bay ahayn adilla annaas bay ahaayeen ilaa ilaahay subxaanah wa tacaala uu rasuulkiisa usoo diray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nuurka halkaa ka soo baxayna uu ka takhallusay waxaasoo idil oo uu tirtiray maxaa yeelay dhankan yemenna waxaa haystay dadkii xabashida ahaa ee masiixiyiinta ahaa halkaasay ka soo duuleen yuhuuddina waa iyaga yemen deganaa ee halkaa yimid inay diintooda ku fidiyaan iyo wixii la mid a ah. iyagoo soo cararayna waa la yidhaahdaa taarikhdu sida ay tilmaamayso loolankaasaa ka dhexeeyey dhankan kale qoloyinkii romanka ahaa waxay ka soo duuleen roman iyo halkaa ilaa ay soo degeen dhulka ciraaq kadibna ay yimaadeen ilaa iyo sham oo halkaa ilaa iyo yowmina hada qalcadahoodii ay ku yaalaan xoog ay ku qabsadeen taarikhdu sidaasay ahayd marka nebigu alayhi salaatu wasalaam mucaadibna jabal buu dirayaa dhulkaa waxa ka jira ayuu usii sheegayaa qofka daaciga ah meeshuu joogay inuu ogaado waa laga maarmaan waaqaca maanta aad taagan tahay ha ku cabirin oo ha ku xisaabinin dhulka aad joogtid dhulkii aad joogi jirtay ha ku xisaabinin maxaa yeele waa kala duwan yihiin xaaladda waa kala duwanta qofka daacigana waa abiib waa abiib weeyaan cudurada dhulka kuleelaha ku dhaca iyo cudurada dhulka qaboobaha ku dhaca waa kala duwan yihiin soo ma sidoo kale weeyaan tabiib baa tahay waa inaad og tahay dadka aada la joogtid sidaa tibigooda iyo dawadooda uga qayb qaadan lahayd dhulka mucaad uu ku noolaa oo uu ku barbaaray wuxuu ahaa dhul mushrikiin ah sanamkaasaa la wada caabudi jiray qisadii mucaad bni jabal iyo islaamnimadiisii iyo qisadii camar bni jamuux iyo wixii lamida waa macruuf weeyaan suwar min xayaati saxaaba soo midan soo qaadan ayib macruuf weeyaan bii'adaasuu kusoo koray biada loo diraya laakiin waa ka duwanta waa in la sii baraa nebigu alayhi salaatu wasalaam warbixin buu siin jiray marka waxaa lagu yihi mucaadi bnu jabal inaka adigu ta'tii waxaad u tegaysaa qowman baad u tegaysaa min ahli lkitaab ah qoomka ahlulkitaabka ah falyakun ha ahaado awala maa waxa ugu horeeya tadcuuhum aad ugu yeerayso shahaadaa ilahi xaggiisa shahaadat an laa ilaha ila allah waxa ugu horeeya iyo hawsha ugu horeysa qoladan ay asnaam ma caabudaan waa ahlulkitaab yahuud iyo masiixiyiin waa ku dhan yihiin meeshan labadaa qolo weeyaan waxa soo raaca waa qolooyin yaroo carbeed oo iyagu shirkigoodii balaayadii isaga jira laakiin waa ku tira yar yihiin labada qolaad ugu tegi doontaa waxa ugu horeeya hawsha ugu horraysaad qabanaysa ha noqoto awal maa tadcuuhum shahaadata an laa ilaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaq lagu caabudaa inaysan jirin inay qiraan wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray ilaa an yuwaxidu allah inay ilaahay waxidaan faidaa hum aطaacuu lidalika hadday kaa ogolaadaan oo arrintaa ay ogolaadaan faaclimhum ogeysii oo waxaa bartaa ana allaha alle bacda tawxiidi iftarada calayhim korkooda inuu ku farad yeelay hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin walayla habeen walba iyo maalin walba afar iyo labaatankii saacadood shan salaadood baa lagaa rabaa shan salaadood baa lagaa rabaa fainhum aطaacuu lidalika hadday taa ogolaadaan faaclimhum ogeysii ana allaha alle iftarada calayhim korkooda inuu ku waajib yeelay sadaqatan sadaqa inuu ku waajib yeelay sadaqadaasoo tu'khadu laga qaadaya min aghniyaa'ihim dadkooda tanaadka ah ee hodanka ah ee xoololayda abaa ah laga qaadaya faturaddu waxaa loo celinayaa calaa fuqaraa'ihim dadkooda saboolka ah ee faqiirka ah ee cayrta ah ee faramaran qolinkaasaa loo celinaya fa inhum aطaacuu lidalika sakadii hadday ogolaadaanna lidaalika arrinka ay ogolaadaan fa iyaaka adiga iyo waxaan kaaga digayaa wa karaa'imu amwaalihim in isagii baa amiirkii ah waa inuu zakadii soo uruuriyo zakaduu uruurinayo marka inaysan noqonin xoolaha shayga ka dhaqaaqayo inuu yidhahdo kaa keen hadday geel leeyihiinna qolada geel uu ka uruurinayo shan neef markay gaartaba neef ari baa laga qaadaya iyo wixii sidaa uga sii badan weeyaane inuusan dhihin neefkan ku jira ee ka dhaqaaqaya xoolaha keen hadday lo tahayna inuusan dhihin neefkan ka dhaqaaqaya keen hadday ari tahayna neefkii ka dhaqaaqaya inuusan ka qaadin nebigu wuxu yihi alayhi salaatu wasalaam waxaan kaaga digayaa iyaaka adiga iyo wa karaa'imu amwaalihim xoolahooda kuwa kariimka ahee wan wanaagsan ee dhaqayada ah inaad ka qaadid taasaan kaaga digayaa wattaqi iska ilaali min dacwati almadluum wattaqi iska dhowr oo ka ilaasho weeyaan dacwat almadluum ka la dulmiyey alla barigiisa maxaa yeele qofkaasi waa dulmisay xoolihii ka dhaqaaqayay zaka haddaad oga qaado qofkaasi waa dulmisay ilaahay buu baryayaa hadduu kuu alla baryana bas weeyaan fa innahu maxaa yeelay qofka laysa baynahaa baryadiisa ma ahaanin iyo wa bayna allahi ilaahay xaggiisa xijaabun wax xijaaba dhexeeya ma leh qofka alla barigiisa iyo ilaahay wax xijaaba dhexeeya ma laha iska ilaali marka walahumaa waxay werinayaan bukhaariyo muslim can sahli bni sacdin asaacidi radi allahu tacaala canhu ana rasuul lahi sal la alay waslam qaala ywma khaybar nebiga alayh salaatu wasalaam baa wuxuu yihi maalintii khaybar laucطiyana araayata raayada waa siinayaa iyo calanka waxaan u dhiibayaa hadan beri rajula nin yuxib اllaha warasuulah alle iyo rasuul jecel oo wayuxibuhu llah warasuuluh alle iyo rasuulna ay jecel yihiin isagu wuxuu jecel yahay alle iyo rasuul alle iyo rasuulna waa jecel yihiin isaga yaftaxu allahu ilaahay waa ku furayaa calaa yadayhi gacantiisaana ilahay ku furaya subxaana wa tacaala waa saddex fadli weeyaan kow nebigu wuxuu caddeeyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh qofkaas inuu alle iyo rasuul jecel yahay intaasaaba ugu filnaan lahayd sooma waxaa la raaciyey alle iyo rasuulna waa jecel yihiin isaga waa hawl kaleo soo korodhay weeyaan waa fadli kale weeyaan waa wax la tamaniyo waa wax la doono waa darajo la raadiyo tu saddexaad baa lagu daro waxaa la yidhi ilahay gacantiisuubuu ku furi doonaa subxaana wa tacaala waa bishaaro kale weeyaan fa baata annaasu waa berri buu yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam la araayata hadan berri baan bixinayaa calanka hogaanka berri baan dhiibayaa calanka ciidanka aan bixin doono hogaankiisa qof baan berri u dhiibi doonaa maamulka saddexdaa arrinna leh saddexdaa darajo leh saddexdaa fadli leh qof walba waa raadiye marka inuu isaga noqdo qofkaasi fabaata annaasu dadku waa waa beriisteen yadukuuna laylatahum ayuhum yacaaha yucطaaha qofka la siin doono iyagoo raadinaya jecel cumar bn khadaab baa wuxuu ohan jiray weligay imaara ma aanan tamanin ilaa habeenkaa mooye maanan dhihin ilaahu yaa kuu dhiiba yaa kaa dhiga ilaa habeenkaa mooyaane maxaa yeele haddee fadliga la sheegay baan wax yar ahayn wax la tamaniyo oo la raadiyo oo la doondoono way falama asbaxuu markay waa beriisteen hadow calaa rasuuli llahi sala allahu alay slam rasuulka allah loo soo kallahay kulluhum dhammaantood saxaabadii mid walba rasuulku kasoo agdhowaaday waa istusiyey nebiga alayh isalaatu wasalaam hayo rasuulka allah anna waa ikane talow ma ahay qofkaa sheegaysay shalay anna waa ikane ma ahay yarjuu isagoo rajaynaya qof walbaba an yucطaaha in isaga la siiyo faqaala nebigu alayh salaatu wasalaam minaa meesha joogin ayuu u dhawaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii calaf ahee kuu qadaran sidaa weeyaan cidina kaama celin karayso joogitaanna kuma xirna maqnaanshana waxba kaagama daahayaan wixii ilaahay kugu talagalo waa ku imanayaan niman meeshaba joogin buu nebigu u dhawaaqay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faqaala wuxuu yidhi ayna caliya bna abi aalib maba arkay aaw horta caliya bna abi aalib inta saaka soo hormartay kuma jiro faqiila waxaa la yidhi rasuulka alla huwa yashtaki waa xunuunsan yahay caynay indhihii baa laga hayaa fa arsiluu ilayh cid bay u direenoo waxaa la yidhi nebigaa ku raadinaya caliyo fa utiya bihi nebiga waa loo keenay cali indhihii buu ka dhaqaaqi laya wax arko fa basaqa fii caynayhi nebigaa ku candhuuf kaga tufay indhihi nebiga alayhi salaatu wasalaam baa candhuuf indhaha kaga tufay wa dacaa lahu nebiga ilaahay buu u beryey fa bara'a cali waa ka kacay xanuunkii markiiba kaan lam yakun bihi wajac waxaabad moodaa isagoon xanuun weligiiba qabaninba faacطaahu raayata nebigu calanku u dhiibay salawatu llahi wasalaamu aleyh faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi anfid calaa rislik aayartaada soco oo bax xataa tanzila ilaa aad degtid reer khaybar weeyaane bisaaxatihim banaankooda xataa tanzila ilaa aad degtid bisaaxatihim banaankoodii weeyaan uma adcuuhum dagaal horay ha kaga bilaabine uma adcuuhum ugu yar ila lislaami ugu yar waahbirhum u sheeg bima yajibu calayhim waxaa waajib ku ah dushooda oo min xaqi illaahi caza wajal ilahay xaqiisa ah subxaanah wa tacaala fiih fawallaahi baan ku dhaaranayaa lian yahdiya allahu bika rajula waaxida in ilaahay sabab kaaga dhiga adiga hidaayada qof hal qof oo keliya sababtiisa in ilaahay adiga kugu hanuuniyo ayaa khayrun laka waxay kaaga wanaag badan tahay min xumurin nacam geeli gudgududnaa geeli gudgududnaa kaasaa kaaga khayr badan marka waxay ku tusinaysaa fadliga ay leedahay qof inuu ilahay adiga sabab kaaga dhigay hidaayadiisa yaduukuna macnaheeduna waxa weeyaan yakhuduuna waxay isla dhex mareen oo la isgaargaarsiiyey oo wallahu subxaanah wa tacala aclam